mid la jaray bilidaafati aa lagu jaray sababtu maxay tahay waa limulaasamatihimaa lilidaafa waxay ka mid yihiin khayru iyo siwan asmaa weligood mudaaf noqota hadday iyagu mudaaf yihiin kii ka damay muxuu noqonaa mudaaf ilayhi noqona waxay ka mid yihiin khayru iyo siwan waa maxay asmaa weligeed noqota mudaaf oo wel haddii laguna isimkan idaafu laasima macnaheedu mudaafuu noqdaa wey maaha mudaafulehiu noqdaa maaha ah, haddii laguna isimkan idaafu laasima maxaa loola jeedaa mudaafuu noqdaa hadduu asagu mudaaf noqdo kan ka dambeey muxuu noqonaa mudaaf ileyh marka siwan iyo hayru weligood idaafay laasima waa mudaaf mustanihiina waa ka dambeeya idan marka mustanihii weligiis muxuu noqonaa mudaaf ileyh waa la jera raabkii mustana qaadan jireen ayaga qaadanaya isimka mustanaha iraabkii aan ku soo marnay oo mar nasba u waajibayey mar nasba ku banaana bedelna ku banaana marna calaa xasab cawaamili ahaa ayru iyo si wanaa noqonayaan oo booska istaagayaan oo iyagu ilaa waxay uga duwan yihiin iyagu waa asma iyagu waa asma oo icraabay wlmustanaa kii lasoo reebay bikayrin lagu soo reebay wa siwan lagu soo reebay biluqaatiha maca luqaatiha ayadoo luqooyinkeedii la jiraan siwanta majruuru waa mid la jeray bilidaafati yaa lagu jeray oo ayagaa mudaaf ah isimka lasoo reebo mustanaana mudaafilyu noqona wa yucrabu waxaa la raaba hayrun iyo wa waxaa la raaba bimaa icraabkii yastaxiquhu uu xaq u yeelanaha mudana almustahnaa isimkii lagu soo reebay biila isimkii ilaa lagu soo reebay icraabkii uu xaq u yeela jiray yaa xaq hadda u yeelanaa hayru iyo siwa labadooda xaq u yeelanayaa marka fayajibu waxaa waajibaa nasbuhumaa in la nasbiyo hayr iyo siwa bacda alkalaami taami mujab waa kalaam taama oo mujaba markuu hormaro sharxaynin dhiga bacda alkalaami taami marka nasbooda waajiba fayajibu waxaa waajibaya nasbumaa la nasbintooda goorma bacda alkalaami taami almuujabi kalaam taama oo muujiba kadib hadday dhacaan naxw qaamuu waa istaageen dhe qaamuu waa istaageen nimankii hayra zaydin zayd maahane o siwaa zaydin zayd ka soo haray wax kale kuma banaana maxaa yaele qaamuu waa kalaam taam ah mustanaa minhugu waa wowda nafyi iyo shibunafyina kama horeeyaan khalaas hayra waa mustathna mansuubaad leedahay nas baa u waajibay wax kale oo ku banaanna ma jiro marka wax kaleoo ku banaan istinanimaa lagu nasbinaa iyada siwana waa lagu nasbina keliya siwada waad ku qadaray hayrana waa ka muujina ilaa siwa waa is maqsuura markaane luqada aan adeegsanay oo siwa aan nidhi waxaa noo banaan inaan nidhaahno siwaa zaydin waa ka muujina haddaan saas nidhah laba luqa waa ku qadaraynaa siwa haddaan adeegsano suwa haddaan adeegsano suwa zaydin siwa zaydin labadaas waa ku qadaraynaa labana waa ka muujinaynaa siwaa zaydin sawaa zaydin labadaas waa ka muujinayna isagaaba ah, soo wada kelmaddaa saas u sheegi doona wayajuusu waxaa bannaan alitbaacu raacsiin oo la raacsiyo kayru iyo siwan lilmustanaa minhu waa in mustanaa minhuga lagu raacsiyo fii ixraabi taasaa bannaan wayajuusu waxaa bannaan alitbaacu ay itbaacu اlgayri wa siwan ayr iyo siwan in la raacsiiyo lilmustatna minhu fii icraabihina lagu raacsiiyo sidaas ayaa bannaan iyo wa nasbu kordhig cala alistinaai lagu nasbiyo taasu labadaasaa ku bannaan waa goorma wadalika bacda alkalaami taami almanfiyi ah, wadalika bacda alkalaami taami almanfiyi waa markay dhacaan kalaam taam ah oo mustathnaa minhugii la sheegay laakiin manfiya manfiaan ula jeedna hayru muujaman ula jeedna macnaha si uu usoo galo manfi iyo shibhu nafyigii si ay iskula soo galaan laakiin saas u cabiray shaaric isagu wadalika bacda alkalaami taami almanfiy manfigana markan shibhu nafyiga waa la jira waa ku jira marka kalaamka ka horeeya hayru iyo siwan hadduu yahay taam hayru muujaba ayaga labaa kuugu banaan inaad icraabka ayaga ku raacsido mustatna minuga oo aad ka bedasho iyo inaad calal istinaa ku nasbido labadaa kuu banaan wayajuusu waxaa banaan alitbaacu raacsiin oo hayru iyo si wan raacsiiyo mustanaa minhuga iyo wa nasbu kordhig calal istinaai lagu nasbiyo waa goorma wadalika bacda alkalaami taami almanfiy kamaa fii naxwi maa qaamuu ma aysan istaagin hadda maa qaamu waa kalaam taam sababtaa mustanaa minhugu waa la sheeg waa wowda laakiin waa manfiyo meel nafyaa ka horayda marka hayra zaydin ayru zaydin labadaa kuu banaan inaad nasbido oo caal istinaa ku nasbido inaad rafcido oo wowda ka bedesho wowdaa faacileh o siwaa zaydin siwaa zaydin hadde siwaada hadday maqsuur tahay marna nasb aan u niyeysanaynaho fadxan ku qadarayna marna raf aan u niyeysanaynaho damaan ku qadarayna wa yucrabaani hayru iyo siwan waa la craabaa bixasabi اlcawaamil caamiliyaalka caamilyaalka gelayo ka horeeya waxa ay u baahan yihiin ah, waa goorma wadalika bacda alkalaami almanfiyi naaqisi waa markuu ka horeeya kalaam naaqis ah oo aan ahayn muujab ah, manfiga waxaa loola jeedaa waa manfi iyo shibnafyi labadiiba labadiiba wa hayru iyo siwan waxaa la raaba bixasabi alcawaamili fii naxwi waa goorma wadalika waa goorma bacda alkalaami almanfiyi naaqis ah, waa kalaam naaqisoo mustatna minhuba ku jirin haddana aan ahayn muujib ee ama nafyi ka hore meeshibu nafyi wadalika kaasu fii naxwe maa qaamu ma istaagin fiili lama sheegin ciddii aan istaagin mustatna minhuga lama sheegin mar haddaan la sheegin manfiyu iska noqona waxaad tidhahdaa hayru zaydin wax kale ma banaano maxaa yeele ficilaa ka horeeya faacil u baahan ah, ficilaa ka horeeya faacil u baahan wa siwaa zaydin siwaa waa faacilan ka dhigayna waa ku qadarayna damada wmaa ra'aytu ma aanan arag waa kalaam naaqis maxaa yeele lama sheegin mustatliminugi waana manfiyo nafya ka horeeya siwa iyo hayruda ka daba marta waxaan ka dhigayna mafcuulu bih ilaa mafcuulu u baahanya ficilkanuy mafcuulu faacil waa haystaa wamaa ra'aytu maanan arag hayra zaydin wa siwa zaydin wamaa marartu ma aanan soo marin waa kalaam naaqisa maxaa yaele mustatliminugi lama sheegin muxuu laakiin u baahan yahay mara ficil iyo faacilaan hayna marartu jaarmajruur ku tacaluqa khalaaskaan majruur ka dhig wamaa marartu maana soo mirin ma soo marin bikayri zayd maana soo marin wasi waa zaydi hadda ayada khayru icraabkeedu waa iska daahir laakiin siwaa afar luqay laheed laba maqsuur ah iyo laba mamduud ah tiyuu kuu kala sheega waidaa mudad haddii la mado siwan oo la yidhahdo sawaaun ka samaa ow siwaaun ka binaa labadaas gooroo la mado kaana icraabuhaa daahira icraabkeedu waa ka muuqana aahiru noqona waidaa qusirat haddii la qasriyo oo madka laga daayo waa labadii loqo ka siwan waxaa tidhaa siwan ka ridan wa suwan ka hudan waa labadaas faidaa qusirat marka la qasriyo kaana iraab iraabkeedu wuxuu noqonaa muqadaran mid lagu qadara cala alif wlmustahnaa kii la soo reebay bilaysa lagu soo reebay walaa yakunu lagu soo reebay mansuuban waa ku la nasbiyo laa ayru laa hayra nasbin jaaizun dhe ah, waxa weya laa hayru waa la dineey qadri bilowgiisan insha allah ugu tegayna qabl iyo bacdu asmaa la yidha asmaa lghayaat sababta loo dineeyey idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu a la yidhahdaa marka mdaaf ilayhi la xadfo oo macnaha la niyeysto markaasaa dam lagu binaya buniya cal dami ahaan hmm. wlmustatna kii la soo reebay waa insha allah hadii alla nagaarsiiyan qasri gaarayna ma ogine ee waa haddii alla nagaarsiiyan ku arki doonaa insha allah wlmustatna kii la soo reebay bilaysa lagu soo reebay walaa yakunu lagu soo reebay mansuubun kula nasbiyey weeye laa ayru laa hayra naصbin jaaizun naصba waxaan ahan ma banaana laa hayru waa mabni markaasaan waxaan kutusayna asalku siduu mudaaf ilaygii xadfan ayaan kuu soo qadaray laa hayra marka hayr hadda waa isimkii laada laadana waa tacmalu camala ina laa hayra naصbin isimkeediina maanta mudaafu noqday naصbi khabarkii soo qadari jaaizun dheh laadana maxay ahayd tacmalu camala ina tansibu isma wa tarfacu khabar soo maahayn laa ayru laa kayra nasbin nasbo kayrkiis jaa ma banaana naxw qaama alqowm qoomkii istaageen laysa sayda hadiiba uu noqdo adawaat istisnaa laysa iyo laa yakuunu mustanuhu waxaan mansuubayn ma noqon karo sababtu waa maxay liannahu khabaruhuma laysa khabarkeeda horaad usoo barata waa la nasbiya yakuunu khabarkeedana waa la nasbiya ah, horaad usoo barata isku mid ay ahayn kaana iyo khawaadeedii wey marka khabarkoodu waa mansuub soo ma ayruda iyo siwantu abar waxa weeyaan hadiiba waxaan rabaa laysa iyo laa yakuun marka adawaad ay noqdaan isimka lasoo reebay khabarkoodiyu noqona ah. ah, mar hadday adawaatistisna noqdaan laysa iyo laa yakunu isimka lasoo reebay muxuu noqonaa khabarkoodii khabarkooduna weligiis mansuubu ah marka kabarnima lagu nasbinayo ogow ee istinanimo lagu nasbima wuxuu ku yidhi walmustatnaa kii lagu soo reebay bilaysa iyo walaa yakunu mansuubun waa la nasbina ilaa waaba abarkii laysa iyo abarkii yakunu laa ayru laa kayra naصbin jaa-is naxw maa qaama alqowmu ma istaagin laysa xaal uusan ahayn laysa xaalo uusan ahayn qoomka istaagay zaydan qaama alqowmu qowmkiyaa istaagay dheh qaama alqowmu qoomkiyaa istaagay kalaam taamaba ka dhig qaama alqowmu qoomkiyaa istaagin laysa xaalo uusan ahayn qoomka istaagay zaydan zayd maaha zayd maahan qoomka istaagay oo zayd kuma jiro zayd kuma jiro waayo ka xaale ka xaale laysa saydan jumladeeda maxayla qaacidadeeda horaad u soo qaadatay alqowmu soo macrifo maaha sow horay uma aadan soo qaadan liأna اljumala wa shibha اljumali bacda nakiraati صifaatu wa bacda almacrifi axwaal marka alqowmu waa macrifo jumla ka dambayda ka xaale qofna ha weydiini qaacidadii ku camal fal qaama alqowmu qoomkiia istaageen laysa xaalo uusan ahayn qoomka istaagay zaydan marka layse isimkeed muxuu noqday damiir mustatira oo u laabana qoomka walaa yakuunu xaal uusan ahayn qoomka istaagay zaydan dheh walmustatnaa kii lagu soo reebay bikhalaa lagu soo reebay wacadaa lagu soo reebay waxaashaa lagu soo reebay xaashana luqooyina lahd waa ogeen yajuusu waxaa bannaan jaruhu la jaridiisa oo yaa lagu jaraa bihaa kelimaadan ayaga xaraf jar noqona khalaa cadaa xaasha wa nasbuhu la kordhigidiisaa banaan bihaa kelimaadan lagu nasbiyo markaasna iyaga afcaal ah macnaha waxa ka dambeeya loo fiiriya waxa ka dambeeya hadday jarayihin iyagu waa xarfuljar xarfujarka meequu qaybsami jiray saddex xarfujar asliya xarfujar shabiihun bizaaid iyo mid zaa'ida soo saddexa ma ahayn xarfujar asliya iyo mid zaa'ida iyo shabiihun bizaaid saddexdaan meel kuma tacaluqaan jeer majhuurkoodu waa shabiih bizaa'idi ka mid yihi saddexdan markay xarfujar yihiin hadhihin halkay ku tacaluqaayen meelna kuma tacaluqaan tacalluqna maleh waa xarfujar shabiih bizaaid marka waxa ka dambeeya hadduu nasbisan yahay waa afcaal waa ficil maadi waxa ka dambeeya hadduu jalan yahana waa xarfujar saddexdood waalmustatnaakii la soo reebay bikhalaa lagu soo reebay wacadaa lagu soo reebay waxaashaa lagu soo reebay yajuusu waxa banaan jaru la jaridiisa yaa lagu jaraa xaraf jaar ah bihaa kelimaadan saddexdaana lagu jara ayagu markaas waa carab jecel wa nasbuhu la kordhigidiisaa banaankii lasoo reebay bihaa kelimaadaana lagu nasbina markaasna waa afcaal ayagu ayagaa afcaal ah naxwo qaama alqowmu qoomkiyaa istaagay khalaa zaydan fiiri qaama alqowmu qoomkiyaa istaagay khalaa xaala uu ka maran yahay bacdiga istaagay zaydan qaama ficil maadi dheh alqowmuna faacilu qaamadheh khlaa ficl maadi mabniyu calى fatxati muqadaratin calى alif dhe faacilku waajib weeye damiir mustatiro waajib u asturan weeye wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiru huwa yacuudu calى bacdi almafhuumi min اlkuli dhe calى bacdi almafhuumi min اlkuli qoomkii oo dhan marka la yidhi waa kuli mar haddii zayd la reebay zayd markii la reebay maxaa la fahmay qoomkii kuli ahaan inaysan u istaagin ee bad istaagay ah, bacdiya istaagay ilaa ogtahay markay zayd ku jiro qoomku kuliyay ahaayeen haddii zayd laga reebo maxaa meeshii ku haray bacdiya haray bacdigaasaad marka u celina faacilka khalaa waxay leedahay qaamal qowma qoomkii istaageen khalaa xaal uu ka maran yahay huwa bacdiga istaagay zaydan jumladana iska xaale maxaa yeele macrifaa ka horayda markaas khalaada waxay tahay ficil maadi zaydan waa mafcuul bihi nimay ku nasbisantah khalaa zaydin iska dheh wakhalaa zaydin zayd ka maran iska dheh wakhalaa zaydin markaas khalaa waa xaraf jaar zaydinna waa majhuur bikhala meelna ku tacalluq maha biljari ku dheh wacadaa zaydan zayd ka gudubsan qaamal qowm qowmka istaagan caddaa xaal uu ka gudubsan yahay bacdiga istaagay zaydan wacadaa zaydin zayd ka gudubsan sidii oo kale waa faacilku damiir musatir wujuub ah oo bacdi u laabanayo ee kulliga laga fahmay waxaashaa zaydan zayd xaal uu ka fog yahay bacdiga istaagay waxaashaa zaydan zayd xaale uu ka fog yahay waxaashaa zaydin waa in jararta haddaad jarto bihaa kelimaadan haddaad wax ku jirto soo qadaro fa kelimaadu xuruufu jari waa xuruufuljar markaas waxa ka dambeeyo jaran mar haddaad aragto ayagaa xuruufuljar ah wain jararta haddaad ku jerto fa hiya kelimaadanu xuruufu jarin weeye wain nasabta haddaad ku kor dhigtana fa hiya kelimaadanu afcaalun afcaal weye ah, wain nasabta haddaad ku nasbido ah, oo maxaa yaa la nasbina maa bacdaha wax ka dambeeya wain nasabta haddaad ku nasbido bihaa kelimaadan fa hiya afcaalun weye ilaa ana siiba weyhe laakiin siiba weyhe lam yasmac ma uusan maqlin fi lmustathnaa kii lagu soo reebay bixaashaa ila ljara maahan weligay carabkama aanan maqal wey ah weligay carabka kama aanan maqal isim lagu soo reebay xaasha oo nasbisan ayuu yidhi markaasaa waxaa la yidhi haddaadan adugu maqlin dad kala maqlay man xafida xujatan facalaa man lam yaxfad aa la yidhahdaa rag kalaa soo xifdiya l dadaan xifdin waxaaba la maqlay nin leh ducaysanaya carab ah allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf waliman yasmacu qof kasma qof kastoo baryadayda smaqlayana ilaah u dembi dhaaf xaasha shaydaana waa abalasbac ilaah shaydaan iyo nin kale abalasbac labadaas ilaah ha u dhaaf haakana taasaaba la maqlayba marka haddaadan maqlin siba wehiyo rag kalaa soo maqlaale man xafida xujatan facalaa man lam yaxfad wey allaahuma kfir lii uu yidhi alla aniga ii dhaaf waliman yasmacu qof kastoo baryadaydas maqlayana ilaahayo u dembi dhaaf xaasha shaydaan ilahu shayطaan ha u dembi dhaaf wa abalasba iyo ninka abalasba la idhaha ninkaas ilaahay ha u dhaaf inuu leeyahy ah, waa koleyba nin aad isku kacsan yahi waay marka waxaa la yidhi marka taas waxay ku tusaydaa saddexdan kelimo oo ah khalaa cadaa xaasha waxa ka dambeeya way jaraan waana nasbiyaan laakiin jerka yaa ku badan xaashaha ku badan ah, xaashaha ku badan inay wax jerto ilaa sibaweyhi wuxuu yihi jar waxaan ahayn maba ku maqal ayada marka waa inay ku badanta ayadaa ku badan xaashaadaa ku badan inay wax jarto fa hiya afcaalu weye ilaa laakini ana sibaweyhi lam yasmac ma maqal fi lmustathnaa isimkii lasoo reebay bixaashaa lagu soo reebay ila jara waxaan ahaynba kuma uusan maqal asagu asagu nasbaba kuma maqalba jar kaliyuhuba arkayba waayo kelimaadan markay sidaas yihiin waa markaan maal la xariirsan oo aysan maa ka horrayn oon la dhihin maa khalaa maa caddaa waa markaa la dhihin ay waxa ka dambeeyana nasbiyaan ama jara amaa haddii maa ka hormarto maadu haddayba ka hormarto oo la yidhaha maa caddaa ama la yidhaha maa khalaa labadaasayna ka hormartaa martaa maaduye maadu labadaasay ka hormartaa ee maadu ma gasho xaashaada xaashaa ma gasho maadu labadaanay gashaa markay labadaan gasho ficilnimay u caynoobayaan sababtoa ah maadaan masderiyada xaraf ma gasho ficil unbay gashaa maa masriyaahu ma gasho xaraf marka hadday maa ka hor marto jer meesha wax ka baxa ficilnibay u cayroobeen wax ka dambe waa la nasbina marka ayadoo maa ka horreeda yaan lagaa maqal adoo jara watatasilu ma ma ayaa la xidhiidsana bicadaa iyo wakhala xaashaa la xadhiidsame maaduna waa maadii masderiyadaheed ma waa labiyo toban insha allahu kitaabkan kitaabka ka xiga aad ugu tegi doontaa muwasilu dulaab ahaa oo qawaacidda qofka ka rarjiya ila kahorba naxwo maanan aragu leeyahy soo ma jeedid watatasl ma ma a la xidhiidsane bicada iyo wakhala fayatacayanu nasbu markaas nas baa caynoobaye walaa tatasilu ma maadu la xidhiidsan mia bxasha xasha lama xidhiidsato ma gasho taqulu waxaa leedahay qaamal qowmu qoomkiia istaageen maa cadaa xaal uu ka gudubsan yahay qoomka istaagay zaydan zayd waa ka gudubsan yahay zayd kuma jiro marka nasb kaliya banamaada masderiya ada waa ficil aacilka waa damiir mstir waajib waa suran zaydan waa mafcuul bih wa qaala labid ninka la dhihi jiray labid ibnu rabi waaba saxaabiba waa islaamay nin ilaahay cumri dheer siiyey uu ahaa raggii wuxuu ahaa qabla islaam shucarada jaahiliyada raggii ugu caansanayu ah raggii ugu caansanayu ka mid ahaa marka waxaa la hahdaa labid ibnu rabiica alcamiriyu waa inin dhigaya sharaxa nabigu wafdihaan ugu yimid salى اlahu alayh wasalam فaslama waxasuna islaamu waa islaamay islaamnimadiisu waa wanaagsanaatay boqol konton iyo afar sanuu noolaa aad u cimriye mucamar weeye mucamar waa qof cimri dheer alla siiyey mucamar haddaad maqasho boqol konton iyo afar sanuu noolaa shicir dambe afkiisa kama soo bixin ninkaasoo iska burqa jiri markuu gaalka ahaa gabay uu iska sii day jiray laakiin mar alla markuu islaamay khalaas shicirkii o dhan waa iska daayey qur-aankii waa iska ag fadhiistay wuxuu dhihi jiray abdalani allaahu bihi qur'aan ilaahay weynaa qur-aanku igu bedel xag fala gabay qur-aankii iska ag fadhiistay bal waxaa la hal baydu ma cataba almar'a alkariima ka nafsihi wاlmar'u yuslixu اlqariinu saalixu alaa kuli shayin ma khala اllaha baطilu wa kulu naciimin laa maxaalata zaa'ilun uu yidhi yaa layidhi intaas waa laysku hayaa ma bacd alislaamu yimid mase qabla alislam inuu yidhi waa la ogi laakiin waxaa laysku hayaa ma markuu islaamay kadib uu yidhi mase maba dhihin markuu islaamay kadib xataa hal kelimo gabay ee waa ka horreyd Ah. wuxuu ihi maa caataba almar'a qofka ma eedeeyo qofka alkariima wanaagsan shay-on shay shaygoo ka nafsii la mid qof wanaagsan ah. naftiisaa wax eedeeya ugu badan ah, qofka hadduu xun yahay naftiisu waa la ma eedaydo naftiisu waxay tiraa dadka adaa u caqli badan adaa u taqwo badan adaa u faham badan waxa dadku la yaaba isagu islama yaabo qofka hadduu xun yahay laakiin qofka saalixa naftiisu asagay eed ku hayda mar walba hadduu qof wax ka qaldayn xataa u kulliba adaa u ka shar badan ah, naftiisa ugu badan wax eedeeya qof wanaagsan oo saalixa ah, xumaan oo dhan adaa u daran u ley maa caatabaalmar'a qofka ma eedeeyo qofka alkariima wanaagsan shay-un shay shaygoo ka nafsi lamida walmar qofka yuslixuhu waxaa wanaajiya alqariinu saaxiibka asaalixu wanaagsan ah, nabigu sooma dhihin salى اllahu alayh wasalam almar calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalilu qofku wuxuu ku din yahay saaxiibkiisa qof sidiisa waa ad u baata inaad barato isaga lama weydiiyo saaxiibkiisa gaarka ah la fiiriya khalaas hadduu ciyaalsiiya yahay waa ciyaalsiiyo kuwa dhafoorraxiinta gala raacda wey soo ma jeedid haddii uu yahay waxa weyaan qof suni muwaxid ah uu saaxiib gaara leeyahay kolleyba kama dheera kama dheera muwaxid suniya saaxiib gaara lama noqon karo qof waxa weya ahlushirki ah ama ahlulbidaca ama faasiq ah ma dhici karto ah, hadduu kanu daacad ka yahay marka qofka waxaa la fiiriya ah, hadduu tuug yahay tuugada ula socdo tuugadu gacantiis haya fiihi ma fiih ah, waa inaad tuhuntaa waa inaad tuhuntaa marka markaasuu wuxuu yidhi walmaru qofka yuslixu waxaa hagaajiya alqarinu saaxiibka saalixu wanaagsan alaa baraaruga kulu shayin shay kasta maa khala lah ila lah alla maahane baatilun waa mid dhammaanayo baaba'aya kulu shayin haalikun ilaa wajha soo maha baadilinku waa faaniyun waa mid baaba'aya waa mid baaba'aya saasaa loola jeedaa zaa'ilun la macno tahay baadiluntu waa mid baaba'aya oo dhammaanaya wey alfanaa wey waa shay dhammaana ee loolama jeedo waa shay faasida loolama jeedo fanaa'a loola jeeda alaa baraaruga kulu shayin shay dhammaantiis maa khala lah allah maahane baatilun waa mid dhammaana wa kulu naciimin barwaaqo kastoo fi dunya ah kama hadlaya jannada jannadu kuma jirto janna ma dhammaato ah, sagaalka shay on dhammaanay ka mid tahay jannadu sagaal shay oo ilaahay markuu abuuro aan dib u baabi'ina jira soo ma jeedin ah, sagaal shay oo ilaah waa abuuraa laakiin dib uma baaba'aan jannada ka mid oo naarta ka mid a ah. carshigaa ka mid oo kursigaa ka mid ah looxulmaxfuudkaa ka mid oo qalamkaa ka mid ah ajzaada jirka ambiyada ka mida ah, ruuxda ka mida ah. dib uma baaba'aan waa la abuuraa ma dhammaadaan kuwaasuu ka mid yahay marka jannada iyo naartu ma baaba'aan sida ilaahay u abuuray khalaas saasay u baaqi noqdaan haddana waa abuuran yihin waa diyaarsayn ee maaha hadda kadib wax la abuuraa soma jeedid alaa kulu shayin shay dhammaantiis maa khala lah alla maahane baatinu waa mid dhammaana wa kullu naciimin barwaaqo kastoo fi dunya ahaatay wey laa fi laakhira naciim kastoo adduunyada laa maxaalata shaki mawjuud ma ahaanine jumle muctarida wey maxaalata waa ismkii laada khabarkiisoo qadar zaa'iluna waa kuluda mubtadaha qabarkeedii wa kulu nacimin barwaaqa dhammaantiis laa maxaalata shaki mawjuud maba ahaanine zaa'ilun waa midkii suulaya dheh ah, waa midkii suulaya alaa kulu shayin ma khalala maxalu shaahidku waa halkee ma khalalaha khalaadii maada ka hor martay allah waa la nasbiyey wax kale kuma banaana nawaasibtii waxay ahaayeen shan iyo toban sagaalan soo qaadanay mafcuul biyan soo qaadanay mafcuul mudlaqna waa soo qaadanay mafcuul fiihina waa soo qaadanay mafcuul min ajri waa soo qaadanay mafcuul machuna waa soo qaadanay mushabah bimafcuul bi waa soo qaadanay tamiis waa soo qaadanay xaalana waa soo qaadanay mustatnana haddaan dhammaynay sagaal lixa noo hartay meel ku sheeg dheh waa kanaa lixdiiba meel kuugu sheega wamaa khabaru kana wa akhawaatiha kaana iyo walaalayaalkeed khabarkoodii ilaa mansuubadu ka mid ya ah, so mansuubada ka mid maaha wa amaa khabaru kaana kaana iyo waa khawaata walaayaalka khabarkooda ko iyo wa khabarulxuruuf xuruftii khabarkeeda xuruftii almushabahati lagu shabahay bilaysa labo iyo wa khabaru afcaalmuqaaraba afcaalmuqaaraba khabarkoodii saddex iyo wasmu ina wa akhwaatiha ina iyo walaalayaalkeed isimkooda afar iyo wasmu laa isimkeed allati laadi linafyi jinsi u shantaasaa fataqadama waa soo hormaray alkalaamu hadal calayhaa laga hadlo filmarfuucaati ku soo hormaray iga sugi iga sugi maydid horaad ugu soo qaatay juska hore shantaas xagga ku darso sagaalkaas iyo shantaa laysku dara waa meeqa afar iyo toban soo maa hal mida haray masuubaadi faqad taqadama waa soo hormaray alkalaamu hadal calayhaa shantaas laga hadlo fi marfuucaati ku soo hormaray wa ama tawaabicu tawaabicdii fasayati waa imaa doonaa alkalaamu hadal calayhaa tawaabic laga hadlo insha allahu taala hal midaad iga suga ku yidhi anahaas ataabic lilmansuub kaasaad iga sugaydaa nawaasibtii afar iyo toban saasaad ku haysataa hy waa la soo maray ardaygay u daran tahay waa dhimantahay shiikay u daran tahay isaga laga sugaa waayahay wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah alى nabiyina mxamed